ni aira surban hada kan bab istcbaabi kwni saaki qwm qoomka kan waraabiya ahaanshadii sunanimadeedi anbaabey aakirahum aakira lqawmi qoomka kan damboy hadaw shurban min shurbin dhamokeshe baabu isticbaabi kwni saaki lqawm qoomka kan waraabiya ahaanshadii sunanimadeedi anbaabey akhirahum akhira lqawmi qoomka kandumboy halaw shurban min shurbin an abi gatadata radi allahu taala canhu an nabiy sala allahu alayhi wasalam qaala nabiy naomay kagoolay saakil qawmi qoomka kan waraabiyaw aakhiruhum aakhiru qawmi qoomka kan dumboya waay shurban min shurbin dhamo kan dumboya oo yani dadka kofka waraabiya kaadinka usi gadaaran jaraw rawa tirmidiyo tirmidiya abded kuriyey taasa adaabte sune kawa in isgadaal jarya sune rawa tirmidiy qala tirmidi xadiun hada xadiun hasanun saxiix babu jawaazi shurbi dhamaw binaanantisiyan baabay min jamiic lawaani weeliyaalo dhamaantiyo ku dhamaw awaanidaasoo daahirati daahir awaanidaasoo kayri zeebi zeebin hayn alfilati filan hayn wa jawaazi lkarci baabu jawaazi lkarci kabisho binaananteediyan baabay wahuwa karci may leray ashurbu dhamaw bilfami afkalaka dhamo min annahri wabeshalku dhamo waayri ayri nahri waba keershalaku dhamaw hay bigayri naayin welaan lala dhamaw walaa yadin garan laango tacriim isticmaali naayi dahebi deheb weelshay isticmaalshay haranimadiis yan baabay walfidati wa baabu tacriimi isticmaali naai lfida fida weelshay isticmaalshay harannimadeed yan baabay fi shurbi dhamaw lang isticmaala walagli lang isticmaala wadahaarati dahaara lang isticmaala wasaa'ili wujuhil isticmaale isticmaaliyaala isticmaal dhamaantis yani waa kay wujuuhadiisa dhamaantiya lang isticmaala laharimay baabu jawaazi shurbi dhamaw binaanantiis baabay min jamiic awaani weelyaalo dhamaanti lakuwaraabako awaanidaas oo daahirati daahire oo nijaasan hayn daahire awaanidaas oo ayri deebi deeban hayn o filati ayri filati filanan hayn wa jawaazi lkarci baabu jawaazi lkarci kabasha binaananteedian baabey oo lakabadaw biyo lakabadaw maylka jeeda karc wahuwa kabasha may larey ashurbu dhamo bilfami afka laka dhamwa afka la saarado webado afka la saaro min annahri webeheshalka dham wa ayri ayri nahri wartibiyooshay webigilk waraabo afkalayla saarado saas waraabinananti bigayri inaain weellaagna la waraaba afkalaylakuqabside weelna langabaan bigayri inaain weellaagna la waraaba walaa galan saabka hagaladenang hayne walaa galan lang la waraaba wataxriimi baabu taxriim oda jawaas yahaytay baabu taxriimi isticmaali inaai debi walfila debiyo filo weelsho weelkas isticmaalshi haranimadiisi ambaabay fi shurbi dhama lang isticmaala walakli wafi lakli ama lang isticmaala wadahaarati wafi dahaarati bahr isticmaal haran lamideed wasaaidi wujuhi isticmaali isticmaal noocyaalshay wasaaili anwaaci listicmaali isticmaal noocyaalshay dhamaantood laga isticmaala haragnimadeed an anasin radia lahu taala anhu gaal anas may ka gooley xadarat salaatu salaadi xaadirti faqaama man yagumi kana huwa man kaaday gariiba daari daartiski dhawaad yaguma ilaa ahli halil man mankaas helshayan gumi waay liyatawala usi lankasi dis meelo kadhawaaytaan weysaysa wabaqiya qawmun abaak ahaadeen fautiya rasuul lahi linsheeni sala lahu alayhi wasalam bimiklabin weelko iyo linsheeni oo min xijaaratin majabowko binaaun oo min xijaaratin amiklaere bimiklabin majabowko iyo linsheeni min xijaaratin shiidlakasuubi fasakura lmiklabu miklabkiyo yaraadi an yabsuba yani wa kay an yabsuba nabiy nabag ini fidiyo fihi fi lmiklabi kafawgalantiska fidiyo yaraadi wel yura fatawala alqawmugawaykasideen kulum kululqawmi gaalumeren asxaabti xaadirinta kam kuntum egaaten anaso dadka weelkas kuwaysaysa qaala anas mari thamanina kuna thamanina waziyaadatan siyeeton iyo nayo dheer dhoor yahaniyo mutafaqun aleyhi hadi riwaayatu riwaayadan tan riwaayat lbukaari waay hay an anasin radi lahu taala anu gaal anas may kagole hadarati salaatu salaada kishaladere salaada haadarti fagama man duuliyagumen kana huwa manka haday gariiba daari daartiskida haad ilaha liyaliman mankaelsheyan gumen liyatawala usiyan weysaysadan langidis meelo kudhawaay jidis ambay weysin bahi waay wabakiya goomon goom idoosha meelon kudhawaay niya baagaadeen fautiya rasuulullahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulsha linshaanay bimikladin weelko iya linshaani majabowka weelko majabow eh oo min xijaaratin shiid lakusuubi waay shiida la gori weela lakusuubi weelkaasa linshaani ay rasuulka kolkun galantisa weelka dhex dhikay biyoogiyaraayeen ya galantis gili biyoogiya farnyaagya biya kaburgudowna lagareed fasakura lmiklabu weelkiya yaraadi ay yarsuba nabiy nabag ina fidiyo fihi fi lmiklari kafaw kafa nabi kafidiya yaraa galantisa weelka dhax dhikayreeska yaraatay ariidya kanagati sidiya waana galanti ngiliya hundiyo meeliya kuburgudow nagde fatawala algawma goomke waysasadeen kulluhum dhamaantoodi weelki rasuulka galantis geliye iyo biyaha kuburguden yoogyo langaar wa kushibade kuwaysaysade yoogi dhon waysaysado nagde qaal wasaartameereen kam kuntu meega ahaate ay meega kuwaysaysateng anasu qaal anas may kagolay thamaniina siyatun iyo ziyaadatan dhor siyeesun i dhowr gof yahayni waana kuwaytaysini mutafakun aleyh adisna mutafak hadihi riwaayatan tan riwaayat lbukaari imam lbukaari riwaayadis wa wa fi riwaayatin lah lilbukaari walimuslim riwaaya sugnaati ana nabiya sala allahu alayhi wasalam daca nabiy nabag n weerey hin binaayin an weeri ana nabiya sala allahu alayhi wasalam daca nabiy nabag n weerey binaayin weel o min maayin biyay an weeri awtiya walinshanidiga daxin emeelka oo raxraaxin yani yelinshanidiga daxin weelka yelinshani raxraaxin waa ay wasi waasicin manaa wasicin eh gayri acmiikin boto dheerayne utong lahay salang lahayne manaha yani bileedin bigidaacin alinshaani raacraacin waasaa eh i filgidaaci walka fishay shayin kusugnaad ining maayo fawala an nabiy nabo dijiy saabi saabi nabiy nabo farnyaashe fi filina fi filkadaxya meelka diji qaala anasun anas may kagooley fajacaltu ana gudgal yanduru ini fiiriya ila lmaayi biyo fiiriya yambucu burgadaw min bayni asaabi asaabi nabiy nabo farnyaashe lamdatiyo kuburgadaw fakarartu xisaabi bay man yxisaabi tawala huwa man kuwayta sidi ma bayna sabciin ila tamaaniin min yani li todobaatan lakubilaaw ilaa siton iya kuxisaabiya li si hadi riwaayad hadi la weelka hadilay bimiklabin leray hadina bigadain leri wafi riwaayatin lahu lilbukhaariy walimuslim riwaaya sugnaati oo iskuwaafaqsanyin ana nabiya sala allahu alayhi wasalam daca nabiy naba n weeray biilah in weelko yan we bina in weelan weeri inahaaso min maa weelko bika jar halinsheeno el fautiya huwa rasuulka yalinsheena bigadaxin weelko yalinsheeni raxraaxin donkurulo yani wa ka waasa an hayn ay wasiicin waasa aho o moolon lahayn godon lahayn si hadda galansiskiyaraatilerahla oti anabi nabagkadain weelkoyalinsheeli weel oo shiisa lakusoo binaahu min xijaaratin waay si hadda riwaaya riwaaya fasiraaso dhimeera bimiklabin min xijaaratin seera sugilay riwaayada layshalgadiisun bukhaari weriyahaye muslimna weriyelilea fautiya bigadain meel weelkoolinsheeli raxraaxin waasicin waasa e oo goto n lahayne god n lahayne waasa bilerin wahi fihi filkadaxi weelka disani shayn kusugnaadi mima biye walyaro biya ka jaran fawalaca nabiy nautiji saabi saabi nabiy fi filina i filkadaxi meelka dishay farnyaasha geli qaal anas anas may kagoolay hore minisheegana dada dadka weykasilen todobaaton ahaayen siyaton ahay layneraay hadda nin caddeeyahay biyo kaburbadi farnya qaal anas may kagoolay fajacaltu an may gudgalay andiru ana ini an fiiriya ila lmaai bi fiiriya maagaasoo yambuc huwa maaga burbudaayo min bayni asaabici asaabici nabiy ma farnyaashilambatio kaburgadaw fiiriya bi burbudaburgodisl yafaryaaibian kaburgoden a binomanka falban hadireer maanabata maanabaca min bayni asaabiitilra wali rasulka farnyaashi dhahdiya kuburgoden uma ma zamzam uma kada uma kada la yani waa kay iyo neel iyo kabacdi horonsi wed asimad waleeka gobodi taas de fakararto fakararto yani xisa faxazartu tiri faxazartu tiri yaygadari wa faxazartu ay gadartu calaa wajhi takmini faawalay mana fiiriye may dadkan oo biyoonka way tislan koy ay gali fiiri fakadartu fakadartu gadaray man agadaray tawalaa huwa manka waytaysadi ma bayna sabciin todobaatan ila tamaaniin siyaton intika gadari waay waan cabdillahi bn zaydin radia allahu tacaala canhu qaala cabdillahi may kagoolay ataana nabiyu nabaga ninkoy sala allahu alayhi wasalam faakhrajnaa ambini lahu linabiy ma ambiyo ambini min tawrin majabow fiishayanka bini ay yani min sufrin maare fatawalaa nabiy naba waytaysadire wel isticmaal sila meelin fadan baasu baabu jawaazi shurbe min jamiic alawaani addaahirati ayri zeti la wil yadila dalilin weydiya wili hadana nabiy nabaga ninkoy sala lahu alayh wasalam idano ninkoy fa akrajnaha bini lah linabiy ma ambiyon bini maagaasoo min to fi tawrin wel kiishay wel kasoo reero maar eh fi tawrin majawow kiishay kasugnaado oo min sufrin maar eh fatawala annabiy naba weysaysiday min min alina weelki maartaayaka weysaysiday biyo kajaran ini binaawtale ra albuaari adis uriyey asufratu bilami sadi alakri wayajuzu kasruha kasru sadi sadka lahoos on binaw taas sifra sufra leer wahuwa nuxaasu maray way watawru toorka alqadixi kalgadaxi emeel oo kale wahuwa toorka bitaayin alakri almusanati min fawgu koramar kudhabisi wacan jaabirin radi lahu taala anhu ana rasuul alahi sala allahu alayhi wasalam yadakala huwa rasuulka galay calaa rajulin rajul ya galay rajulkaas oo min alansaari calaa rajulin galay rajulkaas oo min alansaari wamacahu saaxibo وamacahu maca rajuli rajulka maashayna saaxib saaxibka la sugnaadi saaxibkaas oo dhow lirajuli rajulka sugnaadi faqala rasuul الlahi sala الlahu عalيه wasalam ila yani ana rasuul الlahi sala الlahu عalيه wasalam yadakala wa rasuulka gali cala rajulin an gali rajulkaas oo min alansaari وamacahu maca الnabiy nabag macashayna saaxibn saaxibka sugnaadi saaxibka low linabiy faqala rasuul الlahi sala الlahu عalيه wasalam rasuulku ilanko kalasa jiran abubakar alang malay yalanko ansaari an galan lay faqala rasuul sala الlahu عalيه wasalam ilahi rasul shimeere in kaana hadi haaday cindaka lan yaho abda maa un bi hadi haad maagaasoo baata barigalay fi hadihi laylata fi hadihi layla layladan tan dhahdiya barigalay fi sanatin qarba dhahdiya kabarigal bio weelso kabarigalen hantiyo kabarigalen hadi jaranba ahifatinanilkoy o kale jawaas macduufka wailaa hadii ibiyogasanjarna karacnaa ka badaane yani waa kay biyo webga afka kukabsadaane ka badaan waay rawaahu lbukhaariy ashanu macnaha algirbatu sibraar aha jaabir bin cabdillahi mayliye rasuulka sala allahu alayه wasalam ya rajulka ansaaren garay rasuulkan mayli garay saacibko law linabi faqaala rasuul lahi sala allahu alayه wasalam ilahi rasulshimer in kaana cindaka lan yaho rajulki ansaariya lili in kaana cindaka lan yaho agta hadii maa un bi haadi maagaasoo baasa barigalay hadihi laylata fi hadihi layla layladan tan barigalay fi shanatin karbad widaanda hadidka barigalay hadii jaroob eefatinaaninlakoy biyogaslinsheen biyo oo weelka bariyan hadii jaraan igogoob oo weelka bariyan hadii jaraan wailaayo hadii on biyogaso injerna karacnaa ka badaanehe afka kugobsadaanehe webga afka kugobsadaane a yani rawa buaariy buaariy hadis guriya shanu macnaa walgirbatu sibraarlay waay waan cudayfat bn lyaman radi allahu taala anhu gaala cudayfa may ka goolay ina anabiya sala allahu alayhi wasalam iyo nahaahu nabag reebay na oni noo reebi an ilxariiri hariirshe noo reeb dibaaj an dibaajya noo reeb washurbi ani shurbi dhamaw noo reebi fi aniyat ldehebi deeb weeliyaalshe walakadham walfilati fi aniyat lfilat fadlo weeliyaalshe walakadhamaa noo reebi وaqal نaبiyna umay kagolay sala الlahu عlyه وasalam hiya aniyat lfila وlbeheb lahum lilkufaari gaaladi la fi dunya dunya fisekile wahiya aanidaas oo hebki filade lakum muslimiinta tinsin leh fi laakhirati akhiriya kilatin mutafaq عalayh cudayfat بn الyaman qala cudayf ina nabiya sala الlahu عlyه وasalam naawa rasulka reebay na unin o reebi can lxariri an lubsi lxariri ano reebi wadibaji wa an lubsi dibaji dibaji ano nawc mina xariri le xariirta oo dibaji daraa noo reebi washurbi wa an shurbi dhamo noo reebi fi aniyati ebi eeb elyaasheegn ka dhamaan walfilati fi aniyati lfilati filo elyaasheg dhamaanun oreeb waqaala nabiyuna may kagolay hiya anidintan lahum lilkufaari gaalad lahum hiya aniyat eeb walfila lahum lilkufaari gaalada leh isticmaalan yen lain laaxilan may calaaman ayo nasiyo laakin isticmaal ahaan iyo isticmaalayan bidunya dunya dhaadiya iyo lain wahiya aniyatu eeb walfila lakum isin leh fi laakhirati aakhira fijan isin leh xilan waisticmaalan ba xalaal nabishiyo isticmaal bisin aakhira isku lewa متafق عaليه welkas reebka kalku umuduntan walku arim xaram walreeb walfile وعn umi سلمta رaضi الlahu taعala عnha ana رasuul الlahi sala الlahu عليه وasaلم qala rasulka may kagolay aladigi yashrab huwa aladigi dhamaayo fi aniyati filati filo welilsaka dhamaaw inama inkalmahana yujarjir huwa ladigasoy shangariye yani fi badnihi olooladis dhadiya kashangariye naara jahanama jahanama naartiya kashangariye wa متafق عaليه aladigi yashrab huwa aladigi dhamaaw fi aniyat lfilati filo weelshaknama inama inkalmahane yujarjiru gorgoriye fi badni ololis dahdiya ka gorgoriye naara jahanama yani weelkan oo filada uswalka waraabay yama insabab nagade ini naar dhahdiye oo naar dhahdiye bi naara ka gorgori insabab nagabe mana aladi yashrabu fi aniyati dehebka dhama inama inkalmahane yujarjiru gorgoriye min aljarjarati yalkushaani shangariyo wahuwa sautun yuradidhu lbaciro fi xanjaratihi ida haaja wa hadii yani donka weriya on weriya gorbo markis wala ulugder saas oo kale aladi inama yujarjir shangariye yujarjir huwa ladigaso shangariye fi badni badni ladi ladig ololadiisa kashangariye naara jahanama naaya kishibe yani biyon oo filad isku waraabahayo adhow timay deersiyayan naarini iskashangariyo ololadiis naar bi naar isku waraab saasa deersiyayan kalku ini hoobo cadaab milikoy ini xaarameta wel fila isticmaal xaarameta adidka tusiye wal xaaram hayn malinasa cadaabayo متafق عalyh hadiskana متafق وaفi riوayat لمsلم in اladigi yakul huwa ladigi ama fi aniyat الفilati وaذhbi iska dar fila iyo dheb weelsoka ama o yashrabu dhama fi aniyat الفilati وaذhb dheb i fila weelyaalsoka dhama ah inama yujarjir or wedre inama yujarjir san kariye ahi gorgoriye fi badnihi badni ladiya ku gorgoriye naara jahanama gorgoriye naaru jahanami naarta ku gorgoriye doon yani weelka usa isticmaala harame haramtaasa adaaban gale hedhowti وaفi riوaayati lah لmsلim la man shariba kala نabiy naomay golay man shariba lankidamo fi inain welfisha kidam inaaso min zebin e ufilatin min filatin e fainama inkan mahane yujarjir huwa man kusugiya gurguriye fi badni badni man man kalolistahadiya kagurguriye naaranga kagurguriye naar yani ahi min jahanama naartaso min jahanama jahanama kumida kagurguriye wa ay yani saasu yani adaab an jiidas weelka zeebka isfalag wala ka ama ya dhowti adaab an jiide kalkan weelka sugiya isticmaal shay xaarame ures kitaab libaasi hada kan kitaab libaasi libaasian kitaabeeye dharsilangudluda dhar walibinaa walibinaawa baaw istibaabi sawbe soobsananimidisiyan baabay soobkaas alabyalcad wajawaaz lacmari baabu jawaaz lacmar soo gadudun yani wa kay masalan binaanantis walaaklari ko agaaran binaanantis walasari walasari ko boorowsan walaswadi ko mido binaanantis wajawaazihi baabu jawaazi jawaazi sawbe soob yani gundushidiis binaananteed min udnin haalku aadaw soobkas soofku aadaw wakatanin katan oo suuflay waay washacrin sin ku aada wasuufin suuf heela dhogorti ku aada وغayriha غayr madkurati ila lxarir harir binawaynama kitaab libaasi darlian kitaabaya baabu isticbaabi sawbi dar sunonimadiis yan baabay soobkaasoo alabyalias dar adaan sunonimadiis yan baabay wajawaazi lamri baabu jawaazi lamri amar binaanantis yan baabay yani wa kay baabu tan horto kan cadaanka suno inilagundud aan kalena binaan jawaaz la wajawaazi lamri baabu jawaazi lamri axmari toogadudun binaanantisyan baabey waa dhar gadudun lugundula binaani laakin walkuroonya oob usudhanba hoob gaduuda e libaaso nisa waay markaas binaan dharshew migalka manaa gaduud anu umbada mal ogol marmarkaose wal diilin diilinka jar wal dhima leh laakin dhar gaduude eh, ho gaduuda e darbinaamedka sigasinisheen doone lareeba aragdahunhe wajawaazi lamari baabu jawaazi lamari ki gaduuday binaanantis xaaram e laakin gundula kor gaduudka laakin walkuroonya wa wal wal aklari baabu jawaazi lakhlari ko agaran guntu binaanantisyen baabey tar agaran walasfari baabu jawaazi lasfari ka borowson guntu shidisyen baab binaanantisyen baabey walaswadi baabu jawaazi laswadi ko midow binaanantisyen baabey dar midow binaanantis wajawaazihi baabu jawaazihi yani wa kay jawaazi tawbi darki binaanantisyen baabey min gudnin suufi shay halku aadaw daro suufla kusuubi wakatanin las halku ahaadaw dar one suuf e usunatintis walaa walaa ukakun wa guntis walaa ukakun wa shacrin wa min shacrin singisha ku aado hela dhogortiyo yani loodi dhogortiyo geel dhogorti soo kal hela kusuubiya wasoofin idaalayta dhogortiya idaalayta dhogortiya suuf leelay kaasa kusuubiya wakayriha kayr lmadkuuraati angunata sheegni keyrsa ku aado dhar kusuge ila alxariira xariir dharshe maahin kaas haram waayo kaasoy ma binaaw qaala allahu tacaala ilahay may ka golay ya bani aadama aadam awlaadisoy kad anzalna una dijinay calaykum korkin libaasan dharyaasin dijini libaaskaasoo yuwaari huwa libaaskaas kuraayo sawaatikum umatiyalkin asturaw awridin asturaw warishan asindijini rishan yani wa kayasindijini a warishan ay zinatan wajamalan fiyaaban yatatajamaluna fiyaalan lijins warishan zina yasindijini ay zinatan wajamalan dari suqux yasan oo zina eho jamale fiyaaban tatajamaluna biha mana rish yalkaabirisi yani helada warti ay shimbirka onayo bulshay oo an oo kale dharki zina lkaabir warishan asindijini zina yasindijini walibaasu taqwa wabtadi libaasiya dalika libaasu taqwasiya waana khayrun khayr badan ahi qaala lahu tacaala ilahay may kagoolay wajacala ilahay may welay lakum isin saraabila gamiisyaaliya sin weli tagihiya saraabil gamiisyaalka soy dhooraso kum isin alxara kuleelka sin gudhooraas walbardana meelaka jar goboobkana sin gudhooraas baaliktifil ere min baabi saraabila takikum alxara walbardan erjar yani baaliktifu tool sheege tan kalena galaas warilide kuleel ma sheegnay ha goboobna ha galew maana oo meel badan ya kalimad marki arabi bilro aragaas mana min baabi gabalkan wala kumagun may lamid ataa min baabi sara sarabila takikum lxara walbarda walbardana meelanka jarta saasa lamid asiyalere mana meelo marki lro msalam kuyaas wajacala ilahi mewali lakum isin sarabila kanisyaaliya sin wali takihiya sarabil dooraso kum isin alxara kureel sin kudooras walbardana ka jar goboobna sin kudooras wasarabila sin wali kamisyaala takihiya kamisi kumustaas kumisin sin dooraso ba'sakum gitaalakum sinduraas saraabiila yani gumutan waa min athiyaabi wasaraabiilu alukra alati tagil ba'sa alxarb wahiya duruucu lamishalin tan hor kamiisu tan demben cambuurbireedu saraabiila taqikum ba'sakum taniley cambuurbireeda langajeediyen yani wajacala ilaahi waaley lakum ising maysing waaley saraabiila kamiisyaala gumutan asing waali takihiya gumusta dhorasukum ising alxara walbardan milaka jarta sing dhuras wasaraabiila duruuc yaalo cambuurbireedu tan dem wasarabila amburbireed yasin weli ilahi wajacala lakum ilahi maysin weli sarabila amburbireed yasin wali takihiya sarabiliyade kumisin sinduraso basakom yani ada kitaalka sinkudoraswa marki la degaalama isin amburbireedkasoynakaasan anface sa ilah eri وan iبni cabaasin radi aلlahu taala canهuma ana rasuul الlahi sala الlahu alay salam qala rasulka may golay halbiso gunduda min hiyaabikum daryaalkin haal ku ahaadeen albayaal ahaan cadaanke gunduda dar cadaanka gunduda wa may wali fa ina in albayaala tano cadaanke min khayri iyaabikum iyaabtintan kheer badan waaha wakafinu kafiniya fiha yani wa kay filbayaali tano cadaanka fiishe mawtaakum ku indhimadegna kakafaniya halbisu gunduda min iyaabikum iyaabtin haalku ahaadeen halbayaal ahaan cadaanka gunduda may wali faidi lata rasuulka cilo cilada kajart walaa cadaanka lin gunduda meeday rasuulka fa inaha ina albayaala tano cadaanka min khayri iyaabikum iyaabtintan kheer badan waay wakafinu kafaniya fiha ihay iyaabi iyaartas hadaanka kakafaniya mawtaaku moodiyaalkin kuwi dhimidan kafankuweela rawaama yuri amrunad wa amarka isticbaabi sawbin abyadi sunadi rawaama yuri xadis abu daud atirmidi wagala tirmidi may gole xadisun hada xadisan waay xasanun dardidisasanga saxiixun o saxiixun wacan samurata radi allahu tacaala canhu qala samura may ka qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsi may gole albaso gunduda albayaala kano cadaanka gunduda may weri fa inaha in albayaala cadaanka iya daru dahay badan waadiyabu badan wakafinu kafaniya fiha fi lbayan limawtaku mawdyaalki kakafaniya sawama yuri xadis anasa-i alxaakim waqala xaakim ay kagole xadisun hada xadisun waay xasin saxiix saxiix albaso albayaala kano cadaanka gundida amrunad waayo marka may weli rasul iciloy fa inaha ina bayaala kano cadaanka adaru kaasa daahiduma badan kaasa daahiduma badan e wali wasak ay wali wal arge isla marki kaasa daahiduma badan waadiyab hadana kaasa diigkadiibna badan oo faanfaan walaalasay kudiib e iswiniyan galaan e kaasa wakafinu kafniya fiha fi lbayali kakafniya mawtaakum sawama yuri xadidka anasa-iy walxaakimu xaakim markaasa wuri waqala xaakim mere xadidun hada xadidun saxix wacan ilbara bin cazimin radi lahu taala anhu gaala barmeyka goray kana rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulki may haadi marbuucan ki dhexdhexaad iyo haadi ay muctadilan laa dawilan walaa kasiiran walakin kana aqrab ila duri waay dhirir yendha waay walakad raytu arag yani wa kana kana rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ay haadi marbuucan ki dhexdhexaad iyo haadi walawalahi agdhaargay gadriaytu argay hu anabiy nawi argay sala allahu alayhi wasalam fii xulatin iska joogda dhahdiya haal kasugunyi xuladaas oo camraa gaduudan kusoo kasugunya rasuulka dhar oo gaduud agaba ya argi maaraytu anag argan shayan shay kada axsana wanaag badan minhu min dalika kaas wanaag badan walagad ra-aytu argay hu anabiy argay sala allahu alayhi wasalam fii xulatin iska joogda sishan haal kasugunyi xuladaas oo camraa gaduudan ay dhar gaduud manaa ini jawaazi jawaazi laxmari tiyaka jar dargadooda minaa xulumay yare dar kor i hooseba isku mudub eh kor hoose gaduudas layn darbasaarka kore macwisaba gaduud taas oo kale xuli lere kulan walaga daretoragayo anabiy aragi fii xulatin haal kasugunyi iska joogdo kor i hooseba gaduud eh xamraa gaduudan kasugunyi ma raytun aragna shayan shay kadba wuligay axsana kuwanaag badan minhu min anabiyi naba wanaag badan anang aragna mutafakun aleyh hadiskana mutafak libayaan ljawaaz ya rasuulka gaduud angudili gaduud ma madoon nahiyaha ororina jarka kolka ini xaaraman jawaas ahaan subinatadakumadakusiya saas ahaangan gudiri waay maayi meel lakareebin araga dongna kargadudun lakareebo waan abi jucayfata kulidiis abi jucayfa saxaabigi leelahay magaashay waabi ibni cabdillaahi radi allahu tacaala canhu qaala waa may ka ra'aytu nabiy aragi sala allahu alayhi wasalam bimakata fi makataka aragi walaalwa rasuulkana biladaxi makaanki adax kasuunyi binaanki adax fi gubatinteenda dhahdiya kajarsahay gubadaasoo lawli nabi gubadaasoo camraa min adami magarmid kusoob fakaraja bilaalnga baybi wal walui bilaal yani fakaraja alabaybi walui waluina bibi nabag bi weysisi alabay fa min naasicin fa mina unmay noomid haaday min naasicin ko iskoo farjiyay wanaailin ko deeriya noomid haadi amin naailin fakaraja nabiy nabag abay alayh nabiyin haal culatum iska joogto korshay eska culadaaso camraa gadudun kaani ano anduro firiya lamide ilaa bayaali saagay saagay nabiy naba lami soog dacdaanti o firiya lamide fatawala nabiy nabag weysisidi waadana bilaal bilaala ogaahi faja yuadana bilaal bilaal aadami fajacaltu an may gudugara atatabac rarahaw fa ufama ufama bilaal haahuna midangrarahaw waahuna midangrarahaw yaqulu yahay yaltafitu milaasadaw yamiina yaqulu kugoolaaw yamiina multafitan haliki milaasadaayo ila lyamiini midig milaasadaaw washimaala multafitan haliki milaasadaayo ila shimaali bida milaasadaw kugoolaaw haya kooya cala salaati salaadon kooya haya kooya cala lfalaasi leymana uma rukizat lahu linabi nabag yelan suray anazatun ulo oo oh, takaya birkijartiya dhulka lanka suray fatakadama nabiy nabu hormari satrik waladi fasala nabiy nabu tukadiya muru haal maraaya bayna yaday yaday nabi nabu hortis maraayan alkalbu ay mara walximaaru mara laa yumnacu huwa ximaarku suliya kalbigaasan reebaan mutafaqun caleyh alanazatu bifati nuni naxw alcukazati waay an abi juxayfata wahab ibni cabdillaahi radi allahu taala canhu qaala wa may ka ra'aytu nabiy aragi sala allahu alayhi wasalam bimakatana hal kusugni walhal warasuulka nabiladaaxi abdax binaanki maka kusugnyi abdax abdax maybu ahaan masil xajuni wa xujung makaanko dheraw abdax iyo kayfu banukinaan iyo yani kahf yani wa kay magayaal dalangalagta yani wa kay saas waay masilulxajuni aladi yaati minhu saylu gabal daad maraw ilaa ma bayna safa walmarwa wa marwo iyo nayo safa lamada guuroos misaayis reerse meel sheebe meeliye abdax meelasa rasuulka sala allahu alayhi wasalam iya kaarag yelay maka marki ashirooy raytu nabiya bimaka taaragi bimakataka aragi walhaal warasulkana bilabdaci binaanki abdac kasuganyi meel bi mareen eho shagaw yar arar yar yar eho saasa meeluro binaanki maka fii gubatin yani teenda fiisha kasuganyi gubadaas oo lahu linabi naba unsugnaati gubadaas teendadaas oo xamraa gadoodon teenda gaduud eho min adamin magaar mirdeed lakasoobi magaarka la sameeyey lamugdooye teenda lakasoobiye dadki hore dadka oo weliba maalgabeenka ey teendadaas samaysada jiran dadka kale teendadii oo heela dhawatiy walhaasal kasoobiyahay fakaraja bilaal bilaal labahay bi waduhi waduhi bilaal bilaal bi waysasiya labahi masme rasulka waysa ishaanilanaas lamirka lagnawo nabag fakaraja bilaal bilaal labahi bi waduhi waduhi nabi nabaw bi waysasiy nabaw biyogi kuwaysay sida fadiya inshaani famin naalixin wakti salaada la roogay famin naalixin famin annaasi dadka may kumid aha min naalixin koo iskaba farjiya kumide wanaailin koo deeriya kumide macnaahu fa minhum manga kumide yanaalu deeray minhu min alwudu'i shayan ku deeri wamin ma kumida yanlacu alayhi ayrahu shaya mima nalahu aha yani saas oo kale waay yanlacu kafarjiya kumide wayarsu alayhi balalan mima asala oo rasuulka marki weysaysidaa sala lahu alayhi wasalam iyo biyoogi oo rasuulka kuweysaysidaaylan largood ansafadaayan asaabto barakaysadayan biyoogi oo rasuulka jirsayka dhigaw habagooden lahoorsadee wal iskii shibe saaso kolkan dadka bersay biyoogi rasuulka yani weysaysidaay yahakadaadleena iskasi shiben ki in roognay oo markaasa in roognay nusuuna ku hadeeray rasuulka baa kuga hadli kin roognana ki oo wala deeren sun ku farjisadisun ain farji anin wala in farji mugo sali mana saasa fa mina un may noomi laha min naalixin koo iskama farjiya kumid eh min naalixin koo farjiyay gayrahu ka farji yoogi oo rasuulku sa ku deeriya lankalka sii farjiye wanaailinkoo koo deeriya kumid e eh masalan wanaailin koo deeray haqaad wanaailin koo oo rasuulka baa kuga hadli macnaahu may bua fa minhu min annaas man yanaalu lan deeray minhu min alwadui an ku kuderi iwa minhu may kumidaha maa kumide yanlaxu farjiyey yani aleyhi ayru ershay shayan shayka farji mima nalah wa wayarushu aleyhi balalan mima hasala lahu kalkun fa minnaa may noomid aha min naalixin koofa farjiisaday la farjiye milka lanku farjiya kumide oo lankin o dahan deri yaha kufarjiisadi fa min naalixin koo farjiisadiya kumide wanaailin wa min naailin ko ha deriya kumide wa koo rasuulka biyooshay ba derey oo iska isib iko lankaaska farji yadasi kumid haadi yani fakaraja nabiy famina fa min annaasi may kumid a fa minu min annaas mingnaalinko farji side biyogi rasulka farji sidee kumide oo hay farji araylahan farji wanaailinkoo deri rasulka ba ku qaadadi taasan gesman dadkiwa fakaraja nabiy nabaga bahi alayhi ala nabiy maalushaahid intu aha وaعalyhi ala nabiy naba korshayna haal xulatin isku joogdaasa xuladaas amra libayaan ljawaaz kargadudin usoo lebesanyi rasulka ya tendadi hakubahi kaaniya noo anduru fiiriyahay waaba hadla ano halkan fiiriyahay ilaa bayaadi saabiya saabiya nabi nabaga yani hoogdashay cadaantiyo anoo fiiriyahay waa lamid wa fatawala nabiy naba weysaysadi waadana bilaal bilaalna aadam salaadi bal roogay fajacaltu an may gudgalay bilaal markii aadamay afka ya eediyaay haya ala salaasa eraay fogu maylianina fiiriya meerbaafkus eediyo nin laeediyal fajacaltu an may gudgalay atatabacu ana inaan rarahaw ay hadlahay wahab binu cabdillaahi hadlahay abu juxayf anoo rarahaw faahu fama fama bilaal bilal ashe nraraw hahuna midig nraraw wahahuna bili nraraw yaqulu huwa bilaal may kagooley yamiinan multafitan haliki milacsadaw ila lyamini midig deyaw may kagooley wamultafitan haliki milacsadaw ila shimaali bidi milacsadaw may kagooley haya koya ala salaadi salaadan koya haya koya lumu koya ala lfalaahi liban koy sare diniyada dee waan afka eediyo eh haya ala salaad haya ala salaad anta afka eediye hadana haya ala lfalaah haya ala lfalaah bidi afka eediye taasa were anin abshe raw nagdi uma rukizat lah linabi nabagyalankusuri ay canazatun ulo oo takay aya dhulkalankusuri canazad may buaha naxwa alcukaazati waran oo kale midatastan usule waran gaabango mana oo bir oo hoos kukujar ulo oo bir hoos kukujarto dhulkalakusura hatakaydi iyo miyo saalimowki oo kale uma rukizat walsuray lah linabi nabag yalansuray canazatun ulo yalansuri ulo dhulka fajane oo kale dhulkalankusuri rasulka ulasa wedi jari hoob safaran bahaw dhulka hoob xaajikuza oka dhulka godaay hoob yani tukadaw binaanka tukadawn hortisa kasuridaay karshe saaradaay hoob xaajikuza nafsiya meelindigusudo karshe saaradaay gadaalshe iska suraay aba waxyaalo fara badan yaw lalan adeegsaday sunu aha nagaadla uma rukizat lahu linabiy nabag mayba yani waa kaylan suraaye canazatun takayba ula onayo takay ayalan e, e suraaye a fatakadama nabiy nabag horumari fasala nabiy nabu tukudi yamuru hal kalku satrmay kawaldiday uliya satr kawaldiday hortisa kalku may maraayan faya fasala nabiy tukudi yamuru hal maraayan bayna yaday yaday nabi maraayan alkalbu ay maraaw walcimaaru dameer maraaw laa yumnacu kulun minhuma lamada kilargon lang reeban mana salaadum satr booleto horta lanki fadaw mara kor mana laakin satrada satr oonayaw cala sharci e haado balankood degsiday walaasmal fadaayo yani wa may la faday uluay diraacin waleeg mutafaqun caleyh tobay walaasama degsada alcanazatu canazamay bua bifati nuuni nuunta fatisha laakriye kaadi walaasoma qiblada wal ku ilaaliye kobon qiblada horta ma dhikada mana satra managdaaya yani alcanazatu bifati nuuni naxwa alcukaazati waay cukaaz oo kale kitaab nusunasaaso kitaab oo kale kitaabka naaf jambiye lafoorariye dhibaato taasniye may kasugna ihaani kasugun buuba buug isla iskooleyta taas wele kitaabka da afar gadido yani foorarido taas wele yani yen may bu ihaani kasun kitaabka taas mal weelaaw kitaab kitaablkao malogolaaoba orrinte وan abi rismata yani rifaacata taymiyi radi alahu taala anhu qala abi rismata rismata may kagoole may wele kitaabka la karaamayo may lfaday nicmal imel la saaro la sharo may al kale oo niya wuriya abu daud wuriya iyo may hay rasuulka sala lahu alayه wasalam maalinto may linsheenaya tawreeda linshe tawreed insheena wari mana tawreed insheena tawreed kitaab wilib la nasakay saase ahaay tawreed hal insheena wari ahlu kitaab nimanka yahuude iyo merena tawreed madhigaasla kitaabkan anas madhikaas hal sheeno kitaabka tawreed sheena lir tawreed keli sheeni rasuulka barkankoongaala korsaariya lir mana tawreed la nasakid hadi kitaab gabal korsaaray kitaabe kalantiriwan kol nicmala laidegsado fayle mana nicma laidalinko nicmal gabiyari mana adwal kutabi ma yani kitaabadi kolka qiimo daro cilmigina barashiisun yaraade sun oob lan qiimoyaan mana la qiimayo la sharafo kitaabe meel faday meel la saar yani nicmal la saar isku amaamadabalsaar an abi rismata rifaacat ataymiye si walakabarlawreed la dadaalo lafade manaa maybo kitaabka diinta lasharafolabaha daliilna kaasa daliil mana ini lageymayaayo meelsaaro kutubta ilahay lageymayayo lasharafo an abi rismata yani abi rismata rifaacat ataymiye radia allahu taala canhu qaala abi risma may ka goole saytu rasuulalahi arigi sala allahu alayhi wasalam waaleyhi ala rasuuli rasuul korshayna haal tawbaani lama toobeyin toobeenkaas oo akhlaraani libayaan ljawaazi tanyeen yani waa kay saas a hay may baliya raytu rasuulahi arigi sala allahu alayhi wasalam waaleyhi ala rasuli rasuul korshayna haal tawbani lama dharayin lama dharga mana tawbeenkaas oo akhlaraani agaaran dhar oo yani hodhaymeerahay wajawaazi laklari tarjumadi mahayno har agaaran gundishadiyan daliilsha waa ka usun rawaama yuri adika abu daawud atirmidiy bisnaadin saxiix وعan jaabirin radi alahu taala anhu ana rasuul الlahi sala الlahu alayه wasalam dakala rasuulka gali yawma fatxi makata maka furudeeda maalinteediya gali وaعalayhi ala nabiyina haal cimaamatun camaamad korsheed camaamadaas oo sawdaaw libayaan ljawaazi yan darmido binaanantiy yan camaamad midooya dhabi rasuulka fatmaka marki madishenkaduban aytaliley yani tafaaul aha oo may litafaaulaa sida mudukun mudukun midowka mazuulaw saas oo kale maka inti diintan ilahay yawmalqiyaama kazuulaan saas oo kale rasuulka tafaulaahi madagan walmido ankadubanayo ana rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam dakala nabiy naba gali yawma fatxi makata maka furashadeeda maalinteediya gali wa aleyhi ala nabiy naba korshayna haalmadishayna wacalaa raasihina cimaamaton cimaamadad cimaamadaas oo sawdaa mido rawa muslim o muslim ya abdis wuriyey libayaan ljawaaz la wal mido mar marka lagaado korasubina samaad midowsay waan abi saciidin abi saciid mayla kuriyey magaashay camr bni xurayfin radi allahu taala anhu qaala camar may ka goolay kaniya no anzuru laakin cala sabili aflal kimay hay kan cadaanka la amaaneeyo kan cadaanka gundada wahab amar ba ororay sunukaas kana libayaan ljawaaz la subina tu mana wal mido mar marka sa subina aragna qaala may ka goolay abu saciid yani camr bni xurayfin kani ano anduru firiya waa lamid ila rasuuli lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulsaalkindhokahay firiya waa lamid waay wa alayhi ala rasuli rasul korshayna haal cimaamatun camaamadaas camaamadaasoo sawda umido kad arka nabiy naba raariyay darafayha darafay lcamaama camaamadiade intimadokadoobi lamadi darafoo raariyay bayna katifay katifay nabi nawa lamis garafoo daadiyona karaari hata halkan firiyahay waa lamid waay rawa muslim muslim ya waadi furiyay kani ano anduru ila rasuuli lahi firiyahay waa lamid sala lahu alayhi wasalam وaعalyh al رasul rasul korshayn haal cimaamat cmaamadet cmaamadaasoo sawda midow kad arka نabiy nabag raariyay darafayha darafay cmaama cmaamadiede lamadiy darafoodna raari bayna katifey katifay nabiy naba lama isgarbood lama isgarbood lan darfiyona lama darafood karaari darafeyha riwaay darafiha riwaay rasan jar lamadaba jaran riwaay rawa muslim muslim adis uriyey kolkun karmidow oo cmaamade finaanantiya jawaasiya adis kutusiyey aw fi riwaayati lah ana rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam hadaba huwa rasuulka khudba akri annaasa dadka an khudba akri wa aleyhi ala nabiy naba korshayn hal cimaamatu camaamadaasa camaamadaasoo sawdaa mido libayaan iljawaaz kalmido binaanantis xadiidka tusiye an caisaa radia lahu taala canha qaalad cisa may kagolay kufina rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasul jela kafani fi talaatati akwaabin daryaal sade dilin cadcad saxuliyatin darya maneed min isbay min kursin su min kursufin suufisha ku ahaati laysa fiha fi alaasati sadid dhadi manghane samisun kamis manghan walaa cimaamatu nacmam manghan mutafaqun alayh wan aishata radi allahu taala canha qalat aisha may ka goray kufina rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul sheeli kafani fi alaasati aswaabin daryaalo sadeyalkasadedharalka kafani wa alaasadaasoo bilin cad cad saxuuliyatin dharya maneerng nisbey sida dhar oo cadaan e oo waani yaman lakusheeni oo min kursufin suufisheni ku ahaadeen yalika kafani waay laysa fiha fi talaatati sadid daadionangaane kamisun kamisun kajar walaa cimamatun kajar mutafaqun caleyh xadiskana mutafaq asaxuliyatu saxuliya bifati sin alari walamiha saxuliya saxuliya walamilxaay suxu xaadaso almuhmalatayn walamilxaay xaado goske alari suxu almuhmalatayn lidabatre sin walmaleexa walmalele tiyaabon waay asaxuliya may go tiyaabon tiyaabo tiyaabtaasoo tunsabu hiya tiyaabteeda lantidiyaayo ilaa saxulin saxul lantidi saxul maylkajeed qaryatun hiya qaryatun wa ilaa saxulin lantidi qaryatin lantidi qaryadaas oo bilyaman filyaman kiyaal tuulada oo yaman kiyaalo saxuliya dharkaa milala kusuubiya layla lanturi saxuliyatin dhar yamaneed nasbeyalile walkursufo macnaa walgodunuley wa wacan caiشata qaalat caiشha may goli kharaja rasuul lahi sala الlahu alayه wasalam ilahi rasul sha bay data adatin fi hadatin subacdo iyo bay aleyh ala nabi nabo korshayna haal mirdon go-ay muraxalon la raxleeyay min shacrin tinlakraale شacrigaas oo soo dami rawa mslim hal hay murحal mirحal mirحal bikasri mim yalaki huwa kisam garbisam والmurحal mir dhoob ler bikasri mim yalaki wahuwa kisam almurحan bilhay mhmala wahuwa ladi i i ladi ladi fi shekasugnaal suratu rixaal ibl geeli keddooshay musabr sheekasugnaal wahiy alakwaaru kooru aha keddu aha kedoogasamana kuma sabran karki kuma sabran yani karkishay gosheya maylaka suubiyay king king mido iya maylaka dhaway sidii kabadi yani kabadi oo kale cagalki gurbag lasaara oo kale meel kuma sabri karka loogaasana kuma sabrnaayen musabr oo suuran laha ile kabad le kabad ruux leme musabr shadimile waanha ana ciisata gaalada ciisa may kagooley karaja rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasul shee bahay data hadatin fi subaxdo fi sheya bahay da adat data data hadatin ay fi hadatin subaxdo iya bahay waaleyhi ala nabiy nawa korshaynahaal mirdon go iyo go iyo go ansaar mirdagaasoo muraxalon raxlo lakuma sabri raxlo kibid kibid lakuma sabri mana oo min shacrin ting min shacrin ting lakuma sabri shacrigaasoo aswadamido ting mido wa oo kalkarka lakadhoa lakasuubi lakuma sabri kaasu soo gabo rasuulka bay rawaa muslimo karka midoobananantee muslim iyo waadid kuri almirdu bikasrin min alafri mirdu wahuwa mird kisaan garbasaar waay walmuraxaluna bilxaayi alafri haadaasoo almuhmala tiladhibaatiri wahuwa muraxalka yani mirdiga mayle waha ay wahuwa muraxalka aladig fi fi ladi ladig fisay kasugnaatay suuratu rixaali libili geela kebdooshay mustabarshay kasugnaadi wahiya rixaal lakin sheegaw alakwaaru kebdiyaal ahaa wacan mugirat bni shucbata radi allahu taala canhu qala mugira may kagolay kuntu anaabi maca rasuuli ilahi sala allahu alayh wasalam ilahi rasulshay maasha lijari data laylatin fi laylatin laylado fishay rasuulka lijari fi masiirin socod fishay kasugnaadi kuntu maca rasuuli ilahi lijari data laylatin fi layla fi masirin socod fise kasugnaadi faqala nabiyu sala lahu alay slam lianwainare amacakaad macaga miya maun bihaadi iyo macaga hadaysa yan amacakaad macaga miya maun bihaadi kusanmay kagoray nacam ha fanazla nabiy nabo degi an raacilati raacilati nabi naba hadisa ku degi famashaa rasuulka socdi hata tawara antik wasurmo sawaadi lail aminka mugdishay kusurm uma jaa nabiyu fafaratu faafragtu shibay aleyh ala nabiyan shibi min alidaawati weelkeshen shibay fagasala nabiy nabo dhegi waja waja nabiya dhegi alayhi ala nabiy insumaandusha waali ala nabiy naba korshay may hatay jubatun ahaati jubadaasoo min suufin suuf suuf walakusuubsuuko suufka manaa heela dhogortiyo luntiyees gaar ahaan idaaleyta sintiya oo kale may luntiye latidaaxe kara lakusuubiye juba lakusuubiye waktigii hor alaanata wal suubiye naftiya heela dhogortiyo una heelaga ada sintiyo walmal kusuubiya laakin wadamo ma jiraan heela dhogortiyo lakusuubiya dharbusti walkas lakusuubiya wala warshadey warshada lahagiliye tinmagmaleya sawaakay dharakingy markaas ugaabta mana waktigii hor yani sidi ta warshad langiliyane inta aadi idaaleyta tilkilakasaan kusuubsadaa oo hati ada dhidowtodon hataa riixidi idaaleyta hashiras manaa saas oo kale hataa ta gaboysadi leera jari mana agaboysada marki jumada kooyan leeraa may wara hididio ma hashiras idaaley karkiyo kabanga idaaley kusuubi manaa sinti yani fakasala wajaho fakasala yani rasuulka dhigi wajah waja nabiy naba gujisheeya dhigi aleyh ala nabiy naba korshayna hal jubatun jubad ata jubadaasoo min suufin hela dhawarshela kusuubi idaaley dhawarshela kusuubi falam yastadic huwa rasuulka ma awood an yukrija huwa nabag ini biyo diraaceyhi diraacayo nabiy nabag lamisidun udhumeed isu wiinayni rasuulka sala lahu alay salam hoog le wahay an yukrija ini biyo diraaceyhi diraacayo nabiy nabag lamisidun ini bi ma awood minha min aljubati kubi wa jubad cariri ah kalku yani su kubi waayo galantin yani kubi waayo reedan wado nteer udhumeed isa wiinayen kubi waayo reedan nabwa ilan kumkiyaa gaaban eedin yar kalku may kubiy markiden xata akraja nabiy nabog ilaa kubiyo min asfal jubati jubad hoosiraash takcariiri inta kubi galo inta yaryaray inta kubi kalku galonka hoosis inta kubi xata kharaja ta akraja nabiy nabog ilaa kubi uma diraacenki min asfal ljuba jubad hoosiraash galonkasha kubi fakasala nabiy nabo sibi mana jubadi dhamasku sibi meela dhiki meelo kolay dad badan saasay maroogne fakasala nabiy nabo dhigi diraacahi diraacahi nabiy nabo lamisodan ya dhigi wamasaca nabiy nabo masaci biraasi madishay uma haweyt hoobad liansiati an insiibo ufey ufey nabi naba lama isuf nsiib kufeenkan luga dhigi doona koy kusiib ay gali faqaala nabiyna umay golay dac kutab huma kufeen kutab may gali fayn ana dakaltu geliyey huma kufeenkan an geliyey daahidatayni hal daahidatayn yin iya geliyey وamasax nabiy naba masaxy alayhima cala lkufeyni masaxy mutafakun aleyh desna mutafaq وan mugirat bni shucbata radi alahu taala anhu qala muir may ka goli kuntu an haabi maca rasuuli lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulki maashe hadi data laylatin fi laylatin haminko fi masirin socod fiisheya kasugnaani fi sayrin fi masirin fi sayrin socda kasugnaani oo jidkao maraani faqaala nabiyu sala lahu alayhi wasalam li ano mugira mayngaray amacaka mugiro macga miyaman bi hadi yo wadeeya yar kultan maray nacam ha tanazala nabiy nabag degi an raacilatay raacilat raacilati raacilat nabiy nabag halisu saarnay safarka saarnaya ku degi famasha nabiy biyoya ogaaday famasha nabiy nabag socday hata tawaara huwa nabaganti kuasturumo fi sawaadi lail haminka mugdishay kuasturumo laago dheelarmilangargan uma jaa nabiy nabo koy faafraktu shibi alayhi ala nabiy nabo korshayn shibay min alidaawati gulaadihashen ku shibi min alidaawa guluwa inaaun yani wa kay weel sagiirun yar lilwudui weysilalankatargaliy weel yaro oo magaara kusuubiya idaawe weel kasa biyin ku shibi waay yani wa kay fakasala nabiy nabo dhigi waja waja nabiy nabo wujishe dhigi alayhi ala nabiy nabo korshayn haas jubatun jubatun kusuguntu min suufin suufe jubatuuf okakankajardi a falam yastadic huwa rasuulka ma awoodne an yukrija wa rasuulka ini biyo diraac diraacayo nabiy laba labasodon ini bi ma awood minha min aljubati jubadisa kubi ma awoodna waay kubi waay ariidianalt hata akraja nabiy yani layigatalkumayni tilaraayo lamadiy faral ye yani ariirihaayan reed kubi wa hata akraja nabiy nabo ilaa kubi huma diraacayanki min asala hoose min asfal juba jubad hoos diraasha kubi fakasala nabiy nabo dhigay diraace lamaisudon yadigda wamasaa nabi masaa birasirasi nabi naomadishe masaa waysa sidila lugaagyandimansuma waytu hoobadi lian siasi ansiib ufay ufay nabi nawa lama iskufti insiib daraajen hoobadi fagaala nabi naomay golay dac kutabhuma kufeenkan kutab may wali insiibto dhaaf faini ana dakaltu giliyay huma kufeensiya giliyay huma rijlen way damir gel faini ana dakaltu giliyay huma rijlen siya giliyay daahiratayni haalayn lama daahire lama lugaad masiana daahiriya kufeenka galadaha waktigi lisiibayna maldeernay dhaaf insiibto sayari mudilayn mudtulmasci wamasaca nabiy masaay alayhim ala lkufayni kufeenki luwan kujiraan kusha masaay mutafakun alayh mas yani mas lkufayni jawaazu masl kufeyn dalil hangaya lamada kuf in masaakor binaananti mutafakun alayh wa fi riwaayatin waaleyh ala nabiy nabo korshay may bahaatay jubatun jubadya korshahaas jubadaasoo shaamiyatun arla shaamlanisbay shaamala kusamey shaamala kusamey meelalkushani jubadaasoo layiqatulkumayni waako lamadiya fargoodna cariiriyayin layiqatulkumayni lamadiya fargoodna cariiriyayin وaفi riوaayati ina hadihi اkadiyata arintintan kanat hiya kalilin may hate fi غazوati tabuka tabuk غazwadeedi hati a وaفi riوaayati ina hadihi اlقisata kaliyata mi ina hadihi اkaliyata arintan xaalad arintintan may hatay kanat hiya kalilintang may hate fi غazوati tabuk tabuk غazwadeedi hati fi غazوati tabuk ya tamanta rasulka safarka jaro weysaysidahay gamiski cariri kanagdahay baabu isticbaab اlgamisi gamiis sunanimadiisi anbaabay a an umi salamata radi allahu taala canha qaalat umu salama may ka kori kana axaba siyaabi siyaabkan lijeelan badiyimay haadi ilaa rasuuli lahi linjeelan badiyimay sala allahu alayhi wasalam alkamiisu kamiisi haadiwa kana axaba siyaabi siyaabkan lijeelan badiyim ilaa rasuuli lahi linjeelan badiyim sala allahu alayhi wasalam ay haaday alkamiisu kamiisi haadi kamiisa rasuulka linjeela awama yuri xadiiska abu daud watirmidiy qala tirmid may ole xadiisun hada xadiisan wa xadiiskaas oo xasanun xasan iho wanaagsan yani hasan dajis hasan elewa baabu sifati duli lkamisi walkumi walizaari wadaraf lcamaama yani baabu sifati duli lkamisi wala